الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد ويقول المؤلف رحمه الله تعالى وأصحابه خير أصحاب أصحاب الأنبياء عليهم السلام وأفضل أمته أبو بكر الصديق صحابة في مركو أصو شيخ إني Eh, ugu fadli badan yihiin eh, ambiyada marka laga yimaado ama nebiyada kadib asxaabtii nebiyada inay ugu fadli badnaayeen saxaabada nebigu sal alla alay wasalam ayuu wuxuu dhex galay saxaabada laftoodu say u kala fadli badan yihiin ayuu gudagalay inuu sharxo markaasaa wuxuu yidhi wa afdalu ummatihi nebiga ummaddiisa kan ugu fadli badan abubakrin waaye asidiiq ee rumaynta badnaa abuubakar baa ugu fadli badan ummadda nebiga sal alla alay wasalam macnaha wuxuu ka wadaa isagoo ay saxaabadu ummadda ugu fadli badan yihiin si guud marka la yidhaahdo bay haddana iyagu sii kala fadli badan yihin waxaa ugu fadli badan sida uu isdaba dhigay isdaba dhigayo sheekhu khulafaa raashidiin afarta ah oo nebigu sal alay slam u yihi calaykum bisunatii wa sunati alkhulafaa'i araashidiina min bacdi cabduu calayha binawaaji kadibna tobankii jannada loogu bishaareeyey hal meel loogu wada bishaareeyey intoodii soo hadhay afartaa khulafada ah marka laga yimaado iyadana wuu inoo keeni doonaa wuu soo wadan kadibna waxay sheegaan culimmadu ahlu beder raggii beder ka qayb galay oo ilaahay tabaaraka watacaala intuu taalacday uu yidhi waxaad doontaan sameeya waan idiin dembi dhaafay ahlu baycati ridwan heshiiskii xudaybiya laqad radia allahu cani lmu'miniina id yubaayicuunaka nimankay ku degtay ahlu baycati baa la yidhaha muuminiintii ka dambeeyey ee kadib soo islaamay intaan maka la furanin oo maka ka hor maslamatu qabla qabla alfatxi baa la yidhahda waa kuwa rabbi tilmaamay tabaaraka wa laa yastawi minkum man anfaqa min qabli alfatxi waqaatal intaan maka la furanin dadkii islaamay ee dagaalamay iyo kuwii dib ka yimid ee dib ka islaamay ka dagaalamay isku mid maaha ma sinna raggaa hore ee waktigii eh, islaamku baahida badan qabay soo islaam eh, sidaasay marka culimmadu ay isu daba dhigaan ay u kala fadli badan yihiin si guud haddana dhinac kale marka laga fiiriyo waxay kala fadilaan muhaajiriinta iyo ansaarta waa min xayu aljumla duuduub ahaan waa inay muhaajiriintu ka fadli badan yihiinna qur-aankaa laga qaadanayaa bay leeyihiin oo mar walba allahu ka hormariyaa eh, muhaajiriinta والsaabiquuna alأwaluuna min almuhaajiriina wاlansaar muhaajiriinta la hormariyay lilfuqaraaءi kadibna wاladiina tabawa'u اdaar waa ansaar marka muhaajiriinta laga hormariyey sidaas qur-aanku u hormariyey bay uga fad badan yihiin marka leanno islaamkana waa uga soo horreeyeen in badan oo iyaga ka mid midda kale niman dhulkoodii iyo xoolahoodii ka tegey oo ilaahay dartii uga tegay iyo nin dhulkiisii iyo dalkiisii jooga isku mid maaha raggani dhulkay ku dhasheen iyo xoolahoodii iyo qaraabadoodii iyo waxoodiiba ilahay dartii uga tageen oo dhulal ayna aqoonin bay aadeen sida iyagoo laftooda u kala fadli badan yihiin marka eh, way ka fadli badan yihiin muhaajiriintaas si guud marka la yidhaha min xayu ljumla waay laakiin waxaa la helayaa rag ansaarta ka mid a ah, oo iyagu laf ahaantoodu rag muhaajiriinta ka mida ka fadli badan yaa la helaya laakiin guud ahaan muhaajiriin iyo ansaar si guud kee fadli badan haddii la yidhahdo muhaajiriin baa fadli badan saas maana oo nebigaaba dee muhaajiriinta ka tirsanaa sooma ah, muhaajiriintu nebigu ku xisaabsan yahay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ayib sidaas wey saxaabadu marka eh, wixii guud ahaan sidaasay u wada ammaanan yihiin oo qiimo u leeyihiin Eh, wixii khaladoo ka yimaada ama afraaddooda ka yimaada ama dhex marayna wax walba xisaabinaya way inuu ahaa muxuu eh, ahaaye ama waa akhtaa bashariya oo cidka badbaadaysaa ay yartahay ama waa ijtihaad oo eh, ruuxa asiibana uu noqonayo laba ajir leeyahy ruuxa khaldamana uu hal ajir leeyahy sida dagaalkii dhex maray oo kaleeto dagaaladii jamal iyo sifiin iyo Eh, nin walba khayrdoon buu ahaa sidaa un bayna wax ula muuqdeen dagaalkuna calaa hada alasaas buu ku dhacay nebigu siduu sheegay marka salawaatu rabbi wasalaamu calayh ijtihaadka noocaas oo kale ehelkiisa ka imaanayaay ninka asiibayna laba ajir buu leeyahay ka khaldamayna hal ajir buu leeyahay sidaasaa marka lagaga gaabsanaya oo muxuu ahaay la dhexgeli maayo allahuma hadday ka fursan weydo mid axaadiistu waa caddays labadii qole ee dagaalamaysay inay qolada cali bni abi aalib ay xaq lahaayeen oy gar lahaayeen oy qolada kale ka saxsanaayeen ama dagaalkii jamal ha noqdo ama kii sifiin ha noqdo labadaba cali iyo kooxdiisaa gar lahayd oo saxsanayd taan nusuustu way tilmaamaysaa wayna cadda laakiin kama dhalanayso qolada kaleeto in laga beri noqdo ama yacni lagu xukumo gaalnimo lagu xukumo ama lagu xadgudbo keliyata qoladaasina musiibeyn bay ahayd laba ajir bay leeyihiin cali iyo kooxdiisa qolada ka soo horjeeday oo dagaalkii jamalna caaisha iyo zubayr iyo dalxa iyo dagaalkii safiinna reer shaam oo mucaawiya uu hogaaminayo labadaa qole ee ka soo horjeedayna mujtahidiin bay ahaayeen gafay gafkoodana ajir ku leh marka saxaabadu labadaas isu dhex yaala maa bayna musiib oo lahu ajraan wamaa bayna mukhti oo lahu ajrun laakiin cid lagu xadgudbi oo ama la caayi ama laga beri noqon ama gaalowday ma jirto madhab ahlusunna waljamaca markaa fii shani saxaaba iyo wixii dhex maray waa saas wixii intaa ka badan lasii dhexgeli maayo marka halkaasaa lagaga gaabsanay oo dhexgalkaasi dhibkiisuu leeyahy nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh baa in badan saxaabadiisa wuxuu leeyahy laa tasubuu asxaabii huwa aladii nafsii biyadihi low anfaqa axadukum midla uxudin dahaba maa balaga mudda axadihim walaa nasiifahu bu sal alay slm saxaabadeeda ha caayina bu nab sal lay slm xadii buhaari muslim ay soo saareen min xadiis abi saciid ilaahayga naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay haddii midkiin bixiyo uxud wax la eg oo dahab ah quurta uxud ee aadka u weyn oo dahab ah haddii aada bixiso ma gaari kartaan mud uu midkood bixiyey ama mudkaa xataa nifkii oo midkood uu baxsaday ma gaari kartaa mudku waxa weeyaan waa sacab sacab muggi oo qamandi ah oo mid saxaabada ka mida uu baxsaday ma gaari kartid haddaad buurta uxud oo dahaba aada sadaqaysato mudkoodaa ma gaari kartaa leanna waxa weeyaan saan xalayba soo taqriirinay waxaan wax loo dhigaba lahayn inay nebi maxamed la noolaadeen oo la saaxiibeen oo arkeen baan wax loo dhiga lahayn taasaa wax kasta adaad samaysa aan la gaari karin oo ikhtiyaar iyo doorasho rabbi ah tabaaraka wa tacaala ayib weliba wuxuu ku imaanayaa xadiidkani laa tasubu asxaabi wuxuu ku imaanayaa isku dhicii dhex maray cabdiraxmaan ibni cawf iyo khaalid ibn lwaliid ah, khaalid ibn waliid iyo cabdiraxmaan ibni cawf baa isku dhacay cabdiraxmaan ibni cawf marka waa min asaabiqiina alawaliin waa raggii hore ee horay ka soo islaamay buu ahaa muhaajiriinta ah khaalid ibn waliidna wuxuu ahaa raggii soo islaamay bacda sulxi alxudaybiya sanadkii lixaad wixii ka dambeeyey soo islaamay marka way isku dhaceen nebigii arrintooda u tagtay sal alay aslam khaalid buu marka nebigu sal alay slam si gooni a u canaanto wuxuu yidhi saxaabadayda ha iga caayina saxaabada ha iga cayina yaa lagu wadaa marka yacni wuxuu ku socdaa hadalku u dhacahayaa cabdiraxmaan iyo raggii hore raggiinnii dambow ka gaabsadaa la leeyahay diinta islaamku waxay taqaanaa wax la yidhahdo sideedaba ruuxan hadduu diinta waxuu qabadkeeda iyo islaamnimada iyo kaaga soo horeeyo wax badan buu kaa horeeya khaasatan xilliga ay diinta baahan tahay oy dad yar tahay oy cidhiidhi ku jirto ruuxii la kifaaxay oo kaa soo weligaaba fagfagle saad ku gaadha ma fududma weligaaba nagnagle saad ku gaadha masalo fudud masalada marka isyaanada iyo tixgelinteeda ah waa masala asalku le sharcada islaamka saas tixgelinteedana leh qur-aankuna tilmaamo wey macana ayib marka sidaas weeye marka saxaabadu ridwaanullahi calayhim min xaysu guud ahaantoodaba sidaas ixtiraamkaas ay leeyihin waxaa la weydiiyey cumar bn cabdilcasiis radia allahu tacala canhu waraximahu saxaabada wixii dhex maray baa la weydiiyey markaasaa wuxuu yidhi ulaa'ika qowmun طahara allahu aydiyana min dimaa'ihim fayajibu an nuطahira alsinatina alsinatina aw alsinatana min acraadihim dadkaasi waa dad ilaahay gacmahanaga uu ka daahiriyey dhiiggoodii oo ilaahay meeshii dhiiggooda lagu daadinayay nama joojinin waxaa waajiba ah inaan marka ka daahirino carabkanaga ee cirdigooda iyo sharafkooda inaan wax ka sheego haddiiba ilaahay gacantanada dhiiggooda ka badbaadiyey carabkanaga waa inaan cirdigooda ka badbaadin leey ficlan saabse macna ayib <coughs> xadiidka <coughs> uu soo saaray alimaam abarani min xadiidi ibni mascuud ibni cabdina uu ka warinayay ibn mascuud iyo tawbaan labadaba iyo cumar sheekh albaanina uu saxiixinaya ayaa nabigu wuxu uhi sal lay waslam ida dukira asxaabii faamsikuu saxaabadayda markii la sheego gaabsada saxaabadayda markii la sheego gaabsada soo reebta waidaa dukirat innujuumu faamsikuu xidigaha marka la sheegana gaabsada xidigaha oo xidiginta iyo faalinta iyo wacan xidigahana gaabsada arrinkeeda khatar wa waidaa dukira alqadaru faamsikuu nabi sal lay slm qadaha ilaahay iyo qadarkiisa markay arrintu gashana waa baab halise eh, ayadana gaabsada saddexdaa baabba waa halis marka saxaabada iyo cirdigoodii iyo sharafkoodii iyo wixii dhex maray iyo haddaad dabaalato waxa weeyaan waa waa badweyn marka ugu dambayso oo naar kuu kaxaynayso doon aan la fuulin wey oo khatar ah saxaabadu marka sidaas waay iyaga siday usii kale fadli badan yihiin Ehm, abubakr sidiiq radi allahu canhu baa u fadli badan sidaa sheekhu inoo sheegay cabdullaahi ibnu cumaan ibnu caamir ayaa la yidhaahdaa waa ninkii ugu horreeyey ee nebiga rumeeya salawaatu rabbi wasalaamu calayh ragga waaweyn marka la yidhahda qaangaadhka ayib saasaa loo badanya cid uga horraysa islaamnimada inaysan jirin qaar waxay leeyihiin khadiijaa dhici karta qaar waxay leeyihiin xagga dumarka khadiija u horraysay ragga waaweynna abubakar baa u horreeyey wax soo islaama oo nebiga rumeeya salawatu rabbi waslamu caleyh dhalinyarada iyo da'yarta aan qaan gaadhinna cali baa u horreeyey dhaha saasay qaar u kala qaadqaado adigaan muhimad ah, dadkii ugu horreeyey buu ahaa wuxuu caan ku yahay nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi maqaam uu abubakar khaas la ahaa baa jira oo wax la wadaaga uusan jirin maqaamkaasi waa hijradii nebiga salawatu rabbi wasalaamu calayh hijradiisii ninka la soo saaxiibay id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macana waa abu bakr marka saaxibuhu fi lhijra inta ilaahay uu nebiga soo saaray intuu ka geeriyoonahayeyna nebiguu garab taagnaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh markuu nebigu uu hawl isagu uu qaban lahaa cid kale u xilsaarayana sida salaada iyo xajka iyo isaguu u diri jiray isagaa wakiil ka noqon jiray nebiga salawatu rabbi waslamu caleyh ummaddiisana markuu nebigu dhintay isagaa khaliif uga ahaa bal waxaa la yidhaahdaa tobanka jannada loogu bishaareeyo inoo soo socda shan ka mida abubakar sababtiisa ku islaamay almubasharuuna biljanna oo casharada ah shan ka mida isagaa islaamiyey oo sabab u ah ninka la yidhaahdo cumaan cumaan ibnu cafaan iyo zubayr ibnu cawaam iyo talxa iyo cabdiraxmaan ibnu cawf iyo sacd ibnu abi waqaas shantaas isagaa sabab aha baa la yidhahda iska dhaaf dadkii tabarta tarnaa ee mustadcafiinta ah ee maka lagu dhibahayay iyo dowrku ku lahaa ilan xooluu lahaa wuu gadi jiray wuu xoran jiray wuu soo gadi jiray wuu xoran jiray xataa wuxuu ka bixin jiray xoola ayna jooginba wax kastoo la sheegtaba intuu siiyuu xoran jiray oo ciqaabta iyo dhibka lagu haya ka saari jiray marka muxuu ahaay abubakr sidiiq radia allahu tacala canhu maxaasintiisa lama koobi karo sidaas daraaddeed baa ijmaac ah ummaddu ay isku waafaqsan tahay inuu ugu fadli badan yahay asxaabu rasuuli lah sal ly slam waana sidiiqu hadihi lumma waay uma kadibna cumaru cumar buu ahaaday uma kadibna cumarubaa ugu fadli badan alfaaruuqu ee kala bixinahaya xaq baailka ayib cumar abu xafs cumar bn oo min bani cadiya sanadkii lixaad buu isagu islaamay min albicfa way dambaysay islaamnimadiisu mar danbuu islaamay kutubka siyarka waxaa ku qoran afartan nin inay islaamnimada uga soo horreeyeen iyo kow iyo toban dumar ah laakiin riwaayadaasi laysad calaa daahiriha sidaas ay daahirka u tahay sax maaha leanno marka lix sano ay dacwadu socotay muslimiinta soo islaamay in badan bay ka badnaayeen muxuu ahaaye afartan ay ka badnaayeen bal waa waa hijiradii ilalxabasha kadib waay markii hijradii xabashi ay asxaabadu uhijroodeen kadib waay alhijra ila alxabashana dadkii u hijrooday baaba taqriiban siddeetan iyo ziyaado ah marka cumar waa dambaysay islaamnimadiisu laakiin markuu islaamay ilaahay tabaaraka watacaala faraj weyn buu muslimiinta uga dhigay wuxuuna ku islaamay duca uu nebigu duceeyey baa ilahay sabab uga dhigay oo nebigu sal alay waslam ilahay wuxuu ka baryey ilaahow labada cumar abujahal iyo cumar labadaas mid ka mida ilaahow diintaada ku xooji labadii marka mid ilaahay wuxuu u dooray inuu cumar ka dhigo xadiikaasi waa suganya sunan tirmidi uu ku yaallaa cumar markuu soo islaamay marka intii ka horraysay islaamku waa qarsoonaa waa la baqayey waa la isdhibayey maka islaamka lama muujisan karin markuu soo islaamay nin xoog badan oo geesi ah oo laga baqu ah islaamnimadiisu marka waxay noqotay faraj bay muslimiinta u noqotay waxaa isku dhowaa isaga iyo xamsatu bni cabdilmualib oo isaguna ahaa nin dhallinyaro ah oo geesi ah oo sababta uu ku islaamay isagana ay ahayd xamiya ficilo uu nebiga u ficilooday saas macana ilan soomaa in ahayn muxuu ahaaye adeerkiibu ha soomayn marka nebigaa la dhibay oo rag baa aada u dhibay marka wuu xanaaqay xanaaqkii iyo ficiladii baa marka keentay inuu islaamo xamza markuu soo islaamay cumarna islaamay mako dadkii lagu dhibahayey islaamkii faraj badan baa u baxay odayaashii iyo wixii su-aalahay waxay yidhahdeen carabkaas wax sameeya waa la isdaqaajin waaya walow idhaajkiiyo dhibkii sii socday haddana waxa weye qarsoodidii waa laga baxay marka sidaasuu ahaa cumar radi allahu tacala canhu w ardaa kadibna cumar abubakar markuu dhintay khilaafadiiyo xilkii buu la wareegi doonaa wakti dheerna muslimiinta waa u hayay faaruuqaasi alcumaru alfaaruuq waxbaan uga tegi doonaa maxaasintiisa iyo fadaaishiisa iyo manaaqiibtiisa faaruuqaasi riwaayo waxaa jirta tilmaamaysa inuu nebigu faaruuq u bixiyey oo ibnu casaakir baa keenay fii taarikhi dimashq iyo kutubta taarikhduna way sheegaan eemuxasiyar siiradaan dhihi lahaa sifatu safo ibnu jawziya baa keenay inuu nebigu u bixiyey faaruuq laakiin magacaabista inuu nebigu leeyahay ma sugna calaa xasabi cilmi inta garashadayda ah inuu nebigu cumarulfaaruuq u bixiyey ma sugna asar ahaan ma sugna uma kadibna cusmaanu cusmaan baa ugu fadli badan dunnuurayni labada nuur u saaxiibka ahaa cusmaankii dunnuurayni labada iftiin u saaxiibka ahaa abu cabdillaahi cusmaan ibni cafaan ree bani umaye wey ibn cabdishams ibn cabdilmanaaf ayb waa raggii ugu horreeye nebiga sal lay waslam raaca oo rumeeyu ahaa intuusan weliba daarul arqam nebigu uusan gelin nin deeqsiya oo wuxuu ahaa xoolo cumar kadibna xilka muslimiinta uu qabtay biikhtifaaqi ahli shuura ayuu ku qabtay taqriiban soddon iyo shantii hijiriga ayaa la dilay isaga oo shahiid ah sida nebiga ka sugan salawatu rabbi wasalaamu calayh cumaroo ka horreeyeyna labaatan iyo saddexdii hijiriga isagana la dilay isagoo shahiid ah labadaba inay shahaado qaadanayaan nabigaasii sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayib ama abubakr sidiiq isagu saddex iyo toban hijirigu markuu ahaa ayaa isaga uu dhintay si cadi buu dhintay saas macnaa saddex iyo lixdan sanuu jira abubakar markuu dhimanayay cumar markuu dhimanayeyna lixdan iyo saddex sanu jira isagana nebiguna lixdan iyo saddex sano ku dhintay muwaafaqaadka cajiibkaa bay ka mid saddexdooduba isku da-aad bay ku dhinteen ayib cuثmaan ibnu cafaan asaga taqriiban wuu ka da'weynaa oo waxaa la yidhaahdaa eh, muxuu ahaayey ilaa sagaashan buu gaadhay dhahan cumaan isaga uu ka daaweynaa intaa uu ka badna marka dunnuurayn waxaa loogu bixiyey bay dhahaan dunnuurayn nebigu kuma magacaabin laakiin waa loo yaqaanaa cusmaan dunnuurayn cumar alfaaruuq waa la dhahaa dunnuuraynkaana waxaa laga wadaa wuxuu guursaday laba gabdhood oo nebigu dhalay sal alay wasalam waana ninka keliya ee nebiga laba gabdhood kula xidhiiday waay miisada isagaa iskale hal ninoo saxaabada ka midoo la wadaaga ma jiro wuxuu guursaday gabadhii nebiga sal lay waslam ruqaya markaase waxay ka dhimatay sanadkii labaadee hijiriga waa kii markii nebigu uu beder aaday dagaalkii beder waa kii ka hadhay wuxuu kaga hadhay ruqaya xanuunsanaysay oo nebigu u reebay sal alay wasalam ayaduu marka baxnaaninteedu u hadhay ruqaya markay ka dhimatay nebigu wuxuu u guuriyey ummu kulsuum oo nebigu dhalay salawatu rabbi waslamu caleyh labadaa gabdhood ee nebiga marka u kala dambeeyey sidaas daraaddeed baa dunnuurayn loo yidhahdaa marka dunnuurayn ayib fadaaishiisa waxaa ka mida ah labadii hijiraba uu ka qayb galay hijra ila ardi alxabasha iyo hijra ila almadiina labadaba uu ka qayb galay ragga hijiro labadaa hijrolana miise gooniyay leeyihi nebiga ragguu jannada ugu bishaareeyey buu ka mid ahaa weliba inay musiiba asiibi doonto ayuu ku tilmaamay waxaa kaloo uu ku tilmaamay inay malaa'igtu ka xishoobto alaa astaxyi min rajulin tastaxyi minhu lmalaa'ika buu nabi sal ly slm ah, nin malaa'igtuba ka xishoonayso miyaanan ka xishoonayn ayib sidoo kaleeto maalinkii baycatu ridwaan beecada waxaa nebiga lala galay isagoo maqan oo jira maka oo nebigaa dirayoo qabaa-ishii wuxuu wuxuu u diray odayaashii reer qureysheed inuu la hadlo arrintan uu isagoo nebiga ka socdo sal lay isagoo maqan baa marka beecada la galay cusmaan maqnaanshihiisii nebigaa gacantiisa mubaayacada ugu sameeyey maadaama maqan yahay intuu nebigu labadiisa gacmood isa saaray buu yihi tanna cumaan baa iskale cumaan marka eh, wuxuu ahaa nin aad u qiimo badan oo saxaabada nebiga ka mida ah sal lay aslam miizayaad wuxuu leeyahay iyo manaaqib aan lala wadaagin diru muxuu ahaaye eh, ruma eh, ninka yahuudigana ah, magaalada madiina ninkii u gaday wey muslimiinta ee xoolihiisa ka bixiyey ciidankii jeishulcusra la baxay ee tabuk ku duulay ee suuratu tawba ka hadashay aada looga hadlay ninkii kharashkiisa bixiyey buu ahaa markaa kadibna nebigu yuri sal lay waslam maa dara cumaana cumaana maa camila bacda alyawmi maratayn ah, laba goor buu nebigu ku celiyey maanta kadib inuu cumaan wuxuu bixiyo wuxuu wuxuu sameeyo maba dhibaysaba waa nin macnaha waxa weye jaawaza alqandara marka nin noocaasuu ahaa cumaan ibnu cafaan radi allahu tacala canhu wa ardaah uma kadibna caliyun cali baa ugu fadli badan caligii almurtadaa ee laga raali noqday caliyun almurtadaa laga raali noqday dhammaantood waa laga raali noqday laakiin uun taqriiban waa uun eh, ammaan wa dhammaantood way la wadaagaan oo nin aan laga raali noqon raggaasi ma jiro cali bn abi aalib waxa weye cali abulxasan cali bn abi aalib min cabdilmunaafi bn cabdilmualib nabiga in adeerkii dhalinyarada marka la yidhaahdo iyo caruurta ninkii ugu horraysoo islaamay baa la yidhahda sideed jir buu ahaa markuu islaamayay bay yidhaahdaan waa ninkii guursaday nebiga gabadhiisii faatima faatima bintu rasuuli lah sal alay slam oo carruurtiisa uu ugu jeclaa ninkii qabi cali bn abi aalib ibn cabdilmualib ibn cabdilmanaf saxwi ayib waxay u dhashay labadii wiil ee nebigu aad uu u jeclaa ee xasan iyo xuseen ahaa oo caruurtiisaba ahayd nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayay u dhashay marka manaaqibtiisu aad bay u fara badan yihin isagana maalintii khaybar ninkii uu nebigu yidhi way maanta calanka waxaan u dhiibayaa nin alla jecel yahay isaguna alla jecel waa maalinta uu leeyahay cumar maalinkaasaan weligay jeclaaday buu yidhi xil in la ii dhiibo nebigu sal lay slam sidii laysulha yuu u dhiibi doonaa ayuu yidhi cali bn abi aalib aawey rasuul ilah waa xanuunsanayaa baa le u yeedhay kadibna calankii buu dhiibay calankii furashadii khaybar calanka waxaa waday cali bn abi aalib isagaana ilaahay tabaaraka wa tacala sabab uga dhigay furidii khaybar cusmaan kadib baa khilaafada loo dhiibay muslimiinta oo xilka muslimiinta uu qabtay waxaana la dilay sanadku markuu ahaa afartankii hijiriga ayaa la dilay sanadkiisuna da'diisuna waxay ahayd isagana lixdan iyo saddex yani khulafaa uraashidiin saddex ka mid a ah iyo nebigaa isku da ku dhintay saas maanaa cumaan baa ka gedisnaa ayb radi allahu allah raalli ka noqdo canhum xaggooda ajmaciina dhammaantoodba ah, anta minii bimanzilati haaruuna min muusa ilaa anahu laa nabiya bacdi ninkuu nebi ur sal lay slam haaruun ah, nebi haaruun meeshuu muuse uu joogay baad ii joogtaa buu ku yidhi camiy laakiin nebi baan iga dambaynay saa macnaheed ma aha nebi baa nebi baad noqonaysaa maaha laakiin haaruun meeshuu muuse u joogay baad ii joogtaa bu rasuulku yihi salawatu rabbi waslamu caleyh ayib radia allahu allah raalli ka noqdo canhum xaggooda ajmaciina dhammaantoodba afar ugu fadli badan ummadda nebi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi sidaa uu u tartiibiyey bayna u kala fadli badan yahay abubakar uma cumar uma cuثmaan uma cali daliilku muxuu yahay inay ugu fadli badan yihin umadda nebiga sal ly slm waa limaa shay dartii rawaa uu wariyey cabdullaahi bni cumar uu wariyey radia allahu tacaala canhu wa wuxuu yidhi kunnaa waxaanu ahayn naquulu kuwa yidhaahda walxaal annabiyu nebigu sal alay slam xayun mid nool uu yahay isagoo nebigu nool ayaa waxaan dhihi jirnay buu idhi afdalu hadihi alumma ummaddan ruuxa ugu fadli badan bacda nebiyihaa nebigeeda kadib abuu waay uma kadibna cumaru cumaru waay uma kadibna cuhmaanu waaye uma kadibna caliyun waay fayabluqu wuu gaari jiray dalika arrinkaasi annabiya nebiguu gaari jiray sal lay slam falaa yunkiruhu ma inkiri jirinoo ma diidi jirin yani waxa weeyaan intaanu sidaan idhaahno oo aanu sidaa u kala hormarino wakhtigii nebiga nebigoo nool warkuna saa ku gaadho yuusan nebigu sal lay waslam diidi jirin oo inkiri jirin sunada noocaas maxaa la yidhahda marka sunna taqriiriya la saas man yani haddiiba saxaabadu wax sameeyaan oo nebigu ka war helo oo sidaasi uusan waxba ka dhihin bimacnaa wuu ogolaaday bay ka dhiganta bal waa taqriir rabbaani ah taqriir rabbaani waxa weye qur'aankii baa ka hadli lahaa hadday sidaa ayna wax u jirin rabbi waa sixi lahaa tabaaraka watacaala soo ma yani waa ka jaabir odhanay soo ma kunaa naczilu waalqur'aanu yanzil ah, yani xibinka taranka ayaan dumarka ka siibi jirnay markii biyuhu soo dhawaan biyaha bannaanka ku daadin jirnay qur-aankoo degaya haddii ayna bannaanaynna waa naloo diidi lahaa wey bimacnaa meeshaan waxaa ka muuqda wixii socda markaasi waxyigu degayo oo la sixi waayo bimacnaa qur-aankuna waa ogolaaday wixii nebigu ka war helo oo ka aamusana nebiguna waa oggolaaday waay saas man waa taqriir marka ayib marka sidaasaan dhihi jirnay nebiguna sal ly slam ma inkiri jirin ayb xadiikaasi marka waa xadii sugan ah, xadiikaasi waa xadiis sugan oo muxuu ahaayey eh, bukhaari iyo muslim iyo keyrkood baa soo saaray riwaayada bukhaari iyada waxay leedahay kunaa nukhayiru bayna annaasi fii zamani nabiy sal lay aslam waktigii nebigan dadka kala fadili jirnay fanukhayiru abaa bakrin uma cumara uma cuثmaan ibna cafaan waxaan ugu hormarin jirnay abubakr cumar baan ku xijin jirnay cuثmaan baan ku xijin jirnay riwaayada abu daawuud iyo tirmidi iyo ibn abi caasim iyagu waxay yidhaahdeen lafdiganay ku timid kunnaa naquulu warasuulu llahi xayun waxaanu dhihi jirnay nebigoo nool afdalu ummati nabiy sal lay slm bacdahu abu bakrin uma cumaru uma cuhmaanu radia allahu canhum ajmaciin saasaan dhihi jirnay ayib taasi marka waa waa riwaayo laysla ogolyahay intaas taasi waa waa waa riwaayo laysla ogolyahay ayib bal lafdiga bukhaari waxa weeye kunnaa fii zamani nabiy sal lay slm laa nacdilu biabi bakrin axada waktigii nebiga abubakr ruuxaan u dhigi jirnay ma jiro uma cumara cumar baa ku xigay uma cumaan uma natruku asxaaba nabiy sal lay slm laa nufaadilu baynahum saddexdaa waanu isku waafaqsanay wixii intaa ka dambeeya saxaabada nebiga maanaan kala fadili jirin waan ka aamusi jirnay cabdullahi bni cumar baa sidaa odhanaya macana meeshaasi marka riwaayaadku waxay leeyihiin saddexda abubakar iyo cumar iyo cumaan saddexdaasaa ku cad xadiidka ibni cumar amaa uma caliyuntaasi xadiiska kuma jirto saas man masaladaas yani waxa weeyaan tacliiqiya uma caliyun kuma jirto xadiiska riwaayaatkiisa taqriiban sheekh ibnu cuthaymiin wuxuu leeyahy ma helin anigana markaan alfaadiisii riwaayaatkiisa aan dabagalay uma caliyun wax ku daraya ma ahay bal ibnu cumar wuxuu leeyahay kadibna waan aamusi jirnay saddexdaa markaan sheegno baan aamusi jirnay marka cali eh, wax ku daraya ma jiro <clears throat> laakiin saan soo marnay waa itifaaq cali inuu muxuu ahaayey afreeyo oo soo raaco xagga fadliga ayb fayablugu dalika anabiya sal lay slam falaa yunkiruhu nebiga inay gaadhi jirtay oo uu maqli jiray riwaayadeedu iyadana waa saxiix oo ismaaciili iyo abaraani iyo mxuu ahay abu daawuud iyo ibn abi caasim baa wariyey waana riwaaya saxiixa inay nebiga gaadhi jirto uu maqli jiray ayagoo saa u kala fadilaya wuxuu yihi wasaxat riwaayatu riwaayadii way asaxday can caliyin bay ka asaxday xadiiska asaxay warintaa asaxday can caliyin bay ka asaxday annahu isagu qaala inuu yidhi khayru haadihi alumma ummaddanka ugu khayr badan bacda nebiyihaa nebigeeda kadib abuubakrin waay uma cumaru cumar waay walow shi'tu haddaan doonana la samaytu waan magacaabi lahaa athaalita midka saddexaad buu dhihi jira waa cali laftiisa waay ummadda waxa ugu fadli badan nabigeeda kadib cumar abubakar baan dhihi waxaa ku xiga cumar ninka saddexeeya haddaan rabo waan idiin magacaabi mase magacaabin ayib mase magacaabin oo intaasuu ku gaabsan jiray axmed iyo ibnuhu cabdillahi ibn axmed ibn abi caasim ayaa soo saaray biuruqin bacduhaa saxiixa wa xasana saas xadiidka uruqdiisa qaarna waa xasan qaarna waa saxiix marka eh, yani waxa weeyaan sidaasay uga sugan tahay cali bn abi aalib laftiisa macana tartiibkaasi marka eh, waa tartiib laysku waafaqsan yahay xagga afdaliyada say u kala fadli badan yihiin afarta khulafada waana tartiibka sidoo kaleeto khilaafada iyo xilka muslimiinta ay u qabteen saas iyadoo u kala tartiibsan tahay macnaha ayib wuxuu yidhi sheekhu marka warra waa wuxuu wariyey abudarda abudarda wuxuu wariyey can inabiy nebiga wuxuu ka wariyey sal lla alay waslam annahu nebigu qaala inuu yidhi maa طalacat الshamsu qoraxdu ma soo bixin walaa harabat mana ayna dhicin bacda الnabiyiina wاlmursaliina nebiyada iyo mursaliin iyo rususha kadib calaa afdala cid ka fadli badan korkiisa min abi bakrin abi ka fadli badan cid abubakar ka fadli badan nebiyada iyo rususha kadib qoraxi korkiisa kuma soo bixin korkiisana kuma dhicin xadiidkaas sidaa tilmaamayaa ama lafdigaa leh waa xadiis daciifa waay ma sugna xadii daciifa axmed baa soo saaray fii fadaa'il asaxaaba ibn abi caasimna fi sunna waana xadiis daciifoo lafdigaasi ma sugnaa waxaa ku jira laba cillo nin la yidhahdo baqiyat bnu lwaliid cancanadiisa waana mudallis macruufka weliba tadliiska noociisa ugu shar badanee tadliisu taswiya ayuu caan ku yahay cillada labaadi waxa weeye ibnu jurayj cabdilmelik ayaa isagana cancanayey oo mudallis ah labadaa meeloodba cila kaga jirta xadiisku sidaa daraaddeed ma sugna waa daciif laakiin fadliga abubakar waxaa inagaga filan axaadiistii kale soo maha ah, kan waxba looga baahanya maba jiraba ayib wa huwa abubakar buu yihi axaqu khalqi illaahi ilaahay intuu abuurtay ka ugu xaqnimo badan wey bilkhilaafati khilaafada bacda anabiy nebiga gadaashii sal ly waslam lifadlihi fadligiisa dartii wa saabiqatihi iyo soo hormarintiisa islaamka uu soo hormaray darteed wa taqdiimi nabiyi iyo nebiga horumarintiisa darteed lahu isaga uu hormariyey fi salaati salaada dhexeeda uu ku hormariyey calaa jamiici asaxaabati saxaabada dhammaantoodna uu ka hormariyey wa ijmaaci asaxaabati iyo saxaabada isku waafaqidoodii calaa taqdiimihi horumarintiisa ay isku waafaqeen wa mubaayacatihi iyo yani waxa weye la ballamidiisa ay la ballameen oo ay kula ballameen xilka iyo muslimiinta walam yakun illaahu allana ma uusan ahaanin buu idhi liyajmacahum mid kulminaya saxaabada calaa dalaalatin baadi korteed mid ku kulminaya muusan ahaanin intaa wuxuu ka soo hadlay say u kala fadli badan yihiin xagga fadliga ahlu sunna waxay isku waafaqsan yihiin salafan wa khalafan labada hore abubakar iyo cumar wax khilaafa ahlu sunnaha ma dhex marin inay ugu fadli badan yihiin ummadda laakiin khilaaf qadiimaa jira oo salafka qaar ka mida ah ay qabeen oo mufaadala bayna cali iyo cusmaan koodee fadli badan bacdu salaf baa waxay fadili jireen cusmaan eh, waxaan dhihi lahaa cali jumhuuru salafna waxay fadili jireen cusmaan khilaafkaasi marka waa khilaaf qadiim ah gadaal dambana wuu dhammaado wuu inqiraaday ijmaacu salaf bacda dalika waxaa noqday ijmaacu lumma inuu cusmaan ka fadli badan yahay khilaafkaa qadiimka markii laga reebo khilaafkaa qadiimka marka waxaa la dhihi jiray nooc eh, waxaa la dhihi jiray tashayuca ilaaqa waa la isticmaali jiray tashayuc nooc shiicnimo ah. yani cali baa fadli badan cusmaan ka fadli badan laakiin khilaaf qadiimuu ahaa bacdu aimati sunnana qabay taasi waa xagga fadliga koodee fadli badan marka la yidhaha laakiin jamaahiiru saxaaba iyo jamaahiiru salaf iyo muxuu ahaayey khalafka dhammaantoodba waxay isku waafaqsan yihiin in uu ka fadli badnaa cumaan khilaafkaasise oo aan xoog badnayni waa horreeyey ayib taa markii laga yimaado loo yimaado khilaafada loo yimaado say u kala mudnaayeen xilka muslimiinta qabashadiisa ayada wax khilaafa ma jiro laa saabiqan walaa laaxiqan wax khilaafa ma jiro say xilka u kala qabteen inay xilka u kala mudnaayeen abubakar baa ugu mudnaa cumar baa ku xigay cusmaan baa ku xigay cali baa ku xigay cali iyo cusmaan inay xilka u kala mudnaayeen say u kala dambeeyeen oo cusmaan ka mudnaa cali calina uu uga dambeeyey taas iyadana waa maxal istifaaq cinda asalaf wa cinda alkhalf cinda ahli sunna waljamaca qaasiba khilaaf kuma jiro saas way labada masale marka in la saaro xagga fadliga khilaaf qadiimaa jira ama xagga khilaafadii say u kala mudan yihin wax khilaafa ma jiro saas way labada labada masale marka khalqiga ilaahay waxaa ugu mudnaa xilka muslimiinta qabashadiisa oo khilaafada uu ka wado nebiga gadaashiisa sal alay waslam abubakar baa ugu mudnaa mudnaantiisa maxaa keenay kow lifadlihi waay oo soomayna hadda soo taqriirin inuu ummadda ugu fadli badnaa a lifadlihi midda labaadna wa saabiqatihi a soo dadkao dhan islaamnimada ugama soo wada horraynin taana lalama wadaago ta saddexaadi waxa weye wa taqdiimi الnabiyi lahu fi الsalaati cala jamiici الصaxaaba nebigu markuu noolaa hadduu hawl aadayo abubakar buu dhihi jiray dadka sii tuji abubakar dadkaa sii tuji markuu xanuunsado wuxuu dhi jira abubakr dadka ha tuji weliba inta dumarkiisu marka qaarkood muraajiceeyaan yuu ku adkaysan jiray ah, abubakr dadka ha tujiyo markuu xanuunka la soo kici waayo oo xanuunku ku geeriyoon doono nabigu wuxu uhi muruu abaabakrin falyusalli binnaas abubakar amra dadka ha tujiyo markaasay caaisha iyo dumarkii baa waxoogaa muraajiceeya waxay ku yidhahdeen rasuul illahi abubakar waxoogaa waa nin qalbi jilicsan maqaamkaagiiyo meeshaad istaagi jirtay oo uu kaa waayo isagii istaago e, salaadda uma wadi karaba wuu ooyi oo muxuu ahaayey e, waa nin aada u qalbi jilaysa ee ku bedel cumar ku bedel bay dheh xabse iyo caaisho iyo baa hawshaa ka shaqaysay caaishaana wadatay barnaamijka dhan markaasuu nabigu diiday salawatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu ku yidhi muruu abaa bakrin falyusalli binnaas abuu bakar amra dadka ha dujiyo aba allahu wlmuminuuna ilaa ababakrin bn sal lay allana waa diidey muminiintuna waa diideen waxaan abubakar ahayn abubakr dad kale haddaa ah, amaa idinka sooma waxaad tihiin nebi yuusuf dumarkii wakhtigiisii hawshiisii oo kale baad tihiin buu yidhi hawl baad waxad kayd baad wadataan bu nabg sl lay slm waxaan meesha ku jirin baad wadaan ayagiina canaan buu nabi ku dhuftay salawatu rabbi wasalam alayh marka abubakr sidiiq nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi marka uu dhimanayo salaada inuu tujiyo ummadoo booskii nebiga uu istaago cid aan isaga ahayn waa u diiday soo ma ah, waxaana la yidhaahdaa waa tilmaan uu nebigu tilmaamayay xilka muslimiinta inuu uga dambayn doono waa masalada ay culimmada sunnadu ka hadlaanoo qabashadii uu abubakar xilka muslimiinta qabtay ma nas bay ahayd mise ishaara iyo iimaa bay ahayd mise ijtihaadu saxaabay ahayd cala araajix waxa weeyaan nas cad ma jiro oo dhahaya gadaashayda abubakar xilka muslimiinta ha qabto nas cad ma jiro laakiin waxaa jira ishaarooyin daahir ah oo nebigu marar fara badan uu bixiyey oo tilmaamaya inuu xilka uga dambayn doono ummadda xilkeeda tanaa ka mida ah, salaadaa ka mida ah. salaadaa ka mida ah, macana marka horumarintaa uu nebigu saxaabada intooda kale ka hormariyay way kutusaysaa saas daraaddeed baa Eh, fi saxiix albukhaari waxaan dhila eh, waxaa ku sugan eh, tabaqaat lkubra wuxuu ku keenay ibnu sacd inuu cali bin abi aalib uu yidhi lama qubida annabiyu sal lla alay slam nadarnaa fii amrina nebiga markuu dhintay ayaanu arrinkanaga fiirinay buuri fawajadna annabiya qad qadama abaa bakrin fi salaa haddaan arrinkanagii fiirinay ogaan xilka u dhiibannaa waxaa noo soo baxday buu idhi inuu nebigu abubakar salaada hormariyey oo isaga uu booskii istaajiyey faradina lidunyaana man radiya rasuulu llahi lidiinina ah, ruuxu nebigiiba uu raalli uga noqday inuu diintanadii nagu hogaamiyo oo na tujiyo rasuulku raalli uga noqday see baanaan adduunyadanada raalli uga noqonayn inuu nagu hogaamiyo diin iyo adduunyo kee horreeya ya soo diinimo horreysa ruux diin ahaan lagu hor istaajiyey adduunyadu xaggey joogtaa way marka soo ma nebigaa raalli nooga noqday inuu diintii nagu hogaamiyo adduunyada nadi iskaba dhaf wey marka ma raalli baa noga noqnay faqadamnaa abaabakri w saasaan abubakr ku hormarinay w marka oonu ku dooranay fadaaishaasu leey marka ayib sidoo kale saxaabadu waxay isku waafaqeen horumarintiisa markuu nebigu geeriyooday salawatu rabbi wasalaamu calayh iyagoo nebiga aasin oo weliba nebiga sal alay wasalam aynan jasadiisii asturin ayaa waxaa timid xilka muslimiinta yaa qabanaya ilan faraaq baa yimid waxaa dalloo yaqaano faraaq baa yimid waa bannaanaaday muslimiinta taladooda yaa looga dambaynaya nebiga aaskiisa laftiisaa talo u baahay haddii ayna jirin cid taladu ka go'do waxba layslama qaadan karo intayna nebiga aasin bay marka ka hadleen yaa xilka u dhiibnaa niqaash dheer kadib ansaari wax sheegatay muhaajiriin gooni u shireen markii dambe cumar baa soo qabtay abubakr sidiiq oo ummadda hor keenay markii la hor keenayna ciddii wax sheeganaysay oo dhan candhuufteeday dib u liqday oo ma abubakar baad inaad garab istaajisaan haysaan buu ku yidhi shib maya cid aan garab istaajino abubakar lala soo istaajiyo ma jirto meeshaasay saxaabadu ku ijmaaceen beecadiina lala galay kadibna aaskii nebigay guragaleen salawaatu rabbi wasalaamu calayh marka ijmaacu saxaabay ah mar hadday saxaabadu isku ijmaaceen miyay dhici kartaa saxaabada nebigu inay khalad isku waafaqaan ya maya bal nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh axaadiis cadcad baa ka sugan oo uu leeyahay ilaahay ummadayda khalad kuma kulmiyo ma dhici kartaba hadduuba shaygu khalad yahay ummadda isku waafaqi mayso saas daraaddeed baa iswaafaqidoodu ay ka mid tahay adilada waaweyn ee sharciga waxaan weliba iyada laysku khilaafsanayn ijmaaca saxaabada isaga laisuma khilaafsana inuu xuja qaatica yahay khilaaf kuma jiro wixii ka dambeeyey saxaabada ayaa ijmaacooda khilaaf ka taagan yahay saxaabada ijmaacooda laisuma khilaafsana macana arrimahaasu markuu sheekhu sheegay oo uu abubakr sidiiq ummadda intooda kale oo xilka uga mudnaa fadaa'ishiisa faraha badanna waataan soo tilmaano nebigu la soo hijrooday salawaatu rabbi wasalaamu calayh isagaa ugu horreeyey oo rumeeyey xoolihiisi iyo naftiisuu nebiga ku garab istaagay oo uu nabigu sal lay slam uu yidhi xadiis saxiix bukhaariga ina allaha bacatanii ilaykum war ilaahay baa iisoo kiin diray buui faqultum kadabta markaasaa waxaad itaahadeen buu yidhi beentaa waay ah, intuu alla isoo diray baa waxaad tidhaahdeen waxba ma sheegaysida waa beentaa wa qaala abu bakrin sadaqa abu bakar baa keligii soo istaagoo yidhi waa runtii markaad idinku wada dhahdeen waa beentii abu bakar baa yidhi waa runtii wawasaanii binafsihi wa maalihi xoolihiisi iyo naftiisana waa igu xidhiidhiyey oo ilaa maalinkuu islaamay buu nebiga xoolihiisi iyo naftiisa la garab istaagay markaasaa nebigu yuhi fahal antum taarikuu lii saaxibii saaxiibkaygan ma ii daynaysaan buu nebi sal lay slm war saaxiibkayga ma ii daynaysaan ayib waxay ahayd isku dhici dhex maray isagiyo ya isagiyo cumar ah, isagiyo cumar baa isku dhacay isagiyo cumar markuu isku dhacay oo weliba abubakr baan ahaa muxuu ahaay markan dambe suu sheegay khaladka isagaan ahaa marka eh, markuu ku khaldamay buu wuxuu yidhi intuu u tegay walaalow iska kii cabshi abubakar baa dhahay cumar waxaan aqon wuxu uhi kuma cabsinayo wuu soo tegey abubakar oo nabigu u yimi sal la alay waslam nebi allow sidanaa dhacday eh, cumar baan ku khaldamay cabsi baan idhi wuu iga diiday markiiba cumaroo socdaya nebigu sal alay waslam waa xanan markaasu wuxuu leeyahay wuxuu ku yidhi saaxiibkay ma ii daynaysaan saaxiibkay ma ii daynaysaan intaasaan isla marnay intaasuu ii sameeyey waxaasaad igu samaysaan waxaasuu ii sameeyey ma ii daynaysaan saaxiibka ilaa abubakar ka yidhahda rasuul ilah anaa ka gardarnaa rasuul ilah anaa ka gardarnaa anaa qaladka lahaa nabiguna muxuu leeyahay saaxiibkay ii daayeen marka nin la geli kara muku leeyahay ninkaas ninka cumar lagu leeyahay war saaxiibka iida adiga xaggee ka geli kartaa ma la geli karo marka fadaaishiisu wax la koobi kara ma aha waa ninka nebigu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh yani waxa weeyaan ina min ina min amani nnaasi calaya fii suxbatii wamaalihi abaa bakrin walow kuntu mutakhidan khaliilan hayra rabbi laattakhadtu abaa bakrin walakin uquwat lislaami wamawadatu binabi sal lay slam yani cid un haddaan khaliil ka dhiganayo alla aan ahayn abubakar baan khaliil ka dhigan lahaa markaasaa wuxuu uhi laa yabqayanna fi lmasjidi baabun ilaa sudda ilaa baabu abubakrin buu leeya sal l irido fara badanoo waxaa jira masaajid kusoo furnaa oo saxaabadu ka soo geli jireen amar buu nabigu wuxuu yihi iridaha oo dhan ha la xidho iridda abubakar waxaan ka ahayn masaajidka iridihii soo geli jiro o dhan waa la xidho halkii iridee abubakar baa la reebay وحديث المامسة إنه نبيه إشارة حلك مسلمين تإنه قدم بين دون حديث تلماميسة كمس إجماع صحابتنا سيداس وقدر يرتضي سيداس عم وكوقفت أو بكر الصديق حلك مسلمين تأكوقفتي وهو حق خلق الله بالخلافة وهي خلق الله كأغم النام بضن وهو حق نوى بضن حلك مسلمين تقبشدي فبعد النبي النبي قداشي صلى الله عليه وسلم لفضله oon la gaari karin wasaabiqatii iyo hormaridiisa iyo cid walba islaamka uga soo horreeyey wa taqdiimi nabiyi nebiga hormarintiisa sal lay sl lahu isaga uu hormariyey fi salaati salaada dhexeeda calaa jamiici saxaabati saxaabada dhammaantood uu ka hormariyey wa ijmaaci saxaabati iyo saxaabada isku waafaqidooda ay iyaguna isku waafaqeen calaa taqdiimihi hormarintiisa wa mubaayacatihi iyo xilka muslimiinta in lagula heshiiyo oo ballan lagula galay walam yakun illahu allana muusan ahaane liyajmacahum saxaabada mid kulminaya oo yani isku waafajinaya calaa dalaalatin baadi korteed mid ku kulminaya alla muusan ahaan sida xadiidka nabiga ku cad salawatu rabbi waslamu caleyh uma kadibna min bacdihi nebiga gadaashiisa waxa ah abubakr waan soo sheegnay soo ma xilka muslimiinta wuxuu hayey laba sano saas wan laba sano xilka muslimiinta hayey radia allahu tacala canhu waardaha ayb uma kadibna min bacdihi gadaashiisa waxaa ugu xaqnimo badan abubakr gadaashiisa waxaa ugu xaqnimo badan xilka muslimiinta cumaru cumar baa ugu xaqnimo badan lifadlihi iyadana yani fadligiisa sababtiisa yani soomaynaan soo tilmaanay cumar gadaashiisa waxaan ujeeda abubakar gadaashiisa inuu ummadda ugu fadli badan yahay marka lifadlihi oo cid gaari karta ayna jirin haddii abubakar baa meesha ka baxay macnaha waa mid wa cahdi abi bakrin iyo abubakar ballamidiisa ilayhi isaga waxaan ila waa abi bakrin iyo abubakr dardaarankiisa ilayhi isaga uu dardaarmay qodobka labaadee uu cid walba uga mudan yahay waxa weeye abubakar baa dardaaran ka tegey xilka muslimiinta inuu qabto oo u dhiibay sidaasuu ku qabtay ayib cumar isagana waxa weeye waa kaan soo tilmaanayo waxyaalo fadaa'il buu leeyahy oo nebigu wuxuu ku tilmaamay ummaddiisa ninka muxadakee ku jira inuu isaga yahy muxadadku waa mulhamka oo wuxuu yidhi yaani ummadihii idinka horreeyey muxadasuun fara badan baa ku jiray fain yakun fii ummatii axadun fainahu cumar buu muxadadka waa ruuxa mulhamka ah ee carabkiisa sawaabku saaran yahay carabkiisa iyo qalbigiisa saxda iyo sawaabkuba saaran yahay ilahay baa waafajinaya tabaaraka wa ummaddayda hadduu ku jiro nin noocaasi waa cumar buu waa kan leh muwaafaqaadka Ah. yani masaa'il fara badan oo qur-aanku intuusan soo degin eh, sidaa maxay u noqon ladahay may sidaa noqotay intuu yidhi qur-aanku uu markuu soo degay waafaqay soo ma jirto ah. yani waafaqaata cumar baa la yidhahdaa aad bay u qiimo badan tahay ayib wuxuu nebigu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh inuu shaydaanku ka cararo oo jid isagoo haya hadduu shaydaan la kulmo jidkaa cumar inuu ka leexanahayo jid kale qaadayo ah yani mujarad aragga cumar buu ka cararaya waa ka baqayaba khilaafadiisana nebigu waa tilmaamay sida uu abubakar u tilmaamay buu nebigu sii tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inuu xilka uga dambayn doono xadiidka bukhaari iyo muslim ay soo saareen baa tilmaamaya wuxuu nebigu yuri sal lay slam bayna ana naa'imun ra'aytunii calaa qaliibin calayha dalwun anoo hurda baa waxaan ku riyooday buu nebi sal lay slam ceel ceelkana waxaa ku jirta wadaan ah, fanazactu minha maa shaa allah wadaantii intaan qaatay ayaanu biyihii ceelka soo daray intii alla doono qiyaas baan soo daray buui oo biyihii aan soo saaray waraabiyey uma akhadaha bnu abi quxaafa bnu nabi sal alay slm abu baa iga qaaday fanazca minha danuuban aw danuubayni wa fii nazcihi dacfun buu nabi sal alay slm hal wadaan ama laba wadaan buu ka soo saaray buui ceelkii oo biyo ah soo saaridiisana nooc tabardarri ah ku jirtay buui dacfi xoogaa yani waxa weeyaan si xoog badan kama muuqanin uma istaxaabat wuxuu nabigu yihi wallahu yakfiru lahu ah, saasuu ku daray wallahu yakfiru lahu allaana u dhaafi buuri uma istaxaabat karban wadaantu markii hore wadaan yar bay ahayd markaa kadibba waxay isu bedeshay buu yihi wadaan aada u weyn oo laba harag oo laysku xidhay ah. ah wadaantu asal ahaan hal neef haragiisaa laga furmay sooma arbiga marka waxaa la yidhahdaa laba harag baa inta laysku daba xido baa waxay noqonaysaa wadaan aad u weyn way isbadasho wadaan weyn bay isu wuxuu nabigu uri sal lay slam faakhadaha bnu khaaab ina khaaab baa qaaday buu nabig ur sal lay slam falam ara cabqariyan min annaasi yanzicu nazca cumara buu nabi sal lay slam nin xoog badan oo sida uu usoo dhuftay oo usoo saaray usoo saari lahaa weligii maba aragti maxaa sii isbedelay b wuxuu banaanka uusoo dhuftay bui si caadi ahayn xataa daraba annaasa bicaan buu nabr sal lay slm ilaa uu dadkii oo dhanba sabada tubay buu sabada caanka waxaa la yidhahdaa geelu markuu biyaha cabo meeshuu fadhiyo soomaali wax alla wixii ceelka taagnaaba intay wada dhergeen oy dib u wada baxeen bay sabadii wada tageen buu nabr sal lay slm waa ka dhergeen dadkii u dharjiyey marka wuxuu tilmaamayaa bay leeyihiin xadiidkaasi xil kastay ugu kala dambeeyeen soo ma yani ummadda xilkeedii nebigaa hayey abubakar baa uga dambeeyey bacfi baa ku jiray wallahu yakfirlo bacfiga waxaa lagu tilmaamaa xilligiisii waxaa dhacay fitan daakhiliya oo khatar ah oo islaamka halis geliyey oo riddadii ah soo ma waa kii qabaa'il fara badan islaamka ka noqdeen markuu nabigu dhintay soo ma muhimmaddii ugu weyneeda islaamka uu qabtayna waxaaga ka mid ahaa inuu dadkaa la dagaalamo islaamnimada ku soo celiyey iyo waktigiisoo iska gaabnaa soo ma waktigiisoo aada u gaabnaa marka taasaa lagu tilmaamay leh dacfiga ayib kadibna cumar baa uga dambeeyey soo saariddan faraha badan iyo biyahan uu dadka ka waraabiyey iyo xoogganna waa khilaafadiisii iyo islaamkii faafay iyo sidii islaamku u xoogaysay soo ma leanna cumar buu ahaa taqriiban marka uu dhimanayo muslimiinta gacantooda waxaa soo gashay furs oo dhan soo soomaya Ah, ila nebigu markuu dhimanayay sal lay slam jaziirat lcarab o dhan iyadoo gacanta ku jirtuu nebigu geeriyooday soo ma cumar tobankii sane ee uu gacanta ku hayay wuxuu ku guulaystay inuu furusna gacanta soo geliyo iyo weliba ka dagaalkii ruumna uu bilowdo isagoo dagaalkii ruum uu meeshaa marayo oo weliba muxuu ahaye uu dagaal socdo ayaa marka tii ay timid ninka la yidhahdo muxuu ahaye eh, maya maya yani waxa weyaan xataa mxuu ahaayey ruum xataa waa galan ruum xataa waa mxuu ahaayey xilligii abubakar xilligii waxay ahayd cumar bay ahayd xilligii cumar bay ahayd marka markii ruum lala dagaalamayo ninka xilka qabtay cumar buu ahaa isagoo dagaal ruum ay jirto ayuu qabtay xilka oo ninkii la dhihi jiray uu khaalid hogaaminayo marka marka khaalid bedeli doona ee ku bedeli doona abu cubayda mxuu ahay camr bnu jarax saas man marka midda nebigu uu tilmaamaya iyo biyahan dadka uu ka dharjiyey iyo ceelkan uu biyaha ka soo saaray iyo waa islaamka uu faafiyey iyo xoogga islaamka ku faafay xadiikaasi marka wuxuu tilmaamaya xilka inuu uga dambaynayo abubakr sidiiq radi allahu tacala canhu inuu yani uga dambaynayo oo xilka gadaashiisa uu qabanayo saasuu nebigu ku tilmaamay salawatu rabbi waslamu caleyh uma kadibna cumaanu cumaan baa yaa ugu mudnaan badan ah, cumar baa ugu mudnaan badan soo musan yani waxaad iyadana ku dartaa eh, oo xilkiisa qabashadiisa wuxuu ina yidhi eh, abubakar baa u dardaarmay soo ma yani waa qodob kale oo khaliifkii muslimiinta ayaa intuusan dhibannin xilka ku wareejiyey u dhiibay dardaaran ka tegey inuu muslimiinta uga dambeeyo cumar ayb saxaabaduna kadib wax khilaafay ma jirin beeca lala galay arrintii waa lagu raacay wax ka hor yimidna ma jiro uma kadibna cumaanu cumaan baa ugu mudnaan badan xilka radia allahu tacala canhu litaqdiimi ahli shuuraa dadkii talada horumarintooda darteed lahu isaga ay hormariyeen ahlu shuuraa waxay ahaayeen markuu cumar dhimanayay cumar waa sii la dhaawacay soo ma garanaysaan ninkii majuusiga ahaa uu dhaawacay isagoo salaada dadka tujinaya waa kii mindida gelin jiray cumar markuu dhaawacmay dhowr beri buu dhaawac ahaa markii xaaladiisu cuslaatay ayuu wuxuu isugu yeedhay raggii almubasharuun biljanna raggii ka laabnaa ayuu isugu yeedhay oo lix ah lixdoodiibuu markaa arrintii dhex dhigay wuxuu yidhi xilkii muslimiinta idinku maanta idin dhex yaallaa dhexdiinna ka doorta ninkii xilka muslimiinta qaban lahaa ahlu shuura la yidhahda marka way tashadeen akhiiranna markii ugu dambaysay waxay isku raaceen in cusmaan xilka loo dhiibo saas maana saxaabadii kalena waa ku raaceenoo markaasay beecadii la galeen sidaasay ku timid cumaan ibnu cafaan weliba arrinta inteeda badan waxaa qabtay ninkii la dhihi jiray cabdiraxmaan ibni cawf baa qabtay oo markii waxaa la kala rajixi kari waayey oo isu soo taagay xilka cali bn abi aalib iyo cumaan cabdiraxmaan baa marka intuu saxaabadii dhex maray oo xataa dumarkii soo warsaday oo uu dadweynihii muslimiintii saxaabadii iyo saa si fiican usoo dhex maray oo afti ka soo qaaday iyo natiijo ah wuxuu soo gaadhay saxaabadii haddaan dhex maray cid ay cusmaan garab dhigahayaan ma helin buuri natiijada markuu soo saaray waa lagu raacay marka saasaa markaa lagu xilka loogu dhiibay oo lagu caleemo saaray cumaan ibni cafaan رضي الله تعالى عنه وارضاه كدبنا علي بن أبي طالب وحو أها رجي بيعاد الله قال يبوها ووافقي في حبك موسى قال وقر راعي معنا سيدا فقط كقبتي فضيلك لنا ولي هيو رجي أبوه الرجيب وهصوم هصومين هذا صومنا لفضله ولسابقته في الإسلام ولإجماع الصحابة كل ذلك هو يلصق معنا طيب ثم كذبنا علي علي بقى ثم كذبنا caliyun cali baa ugu xaqnimo badan xilka muslimiinta lifadlihi fadligiisa daraadii waan soo tilmaanay soo ma wa ijmaaci ahli casrihi wakhtigiisa dadkii joogay isku waafaqidooda darteed calayhi korkiisa isku waafaqeen ijmaacu ahli casrihi casrigaasi waxa weeye zamankaas dadkii noolaa wixii dhintay mooye dadkii noolaa way isku waafaqeen in xilka muslimiinta loo dhiibo ayb marka yani khaliifka afraad buu ahaa isku waafaqidiisa hal ruuxoo diiday ma jiro cali bn abi aalib inuu xilka muslimiinta cumaan kadib qabto leanna cumaan hadduu dhintay khilaafba ma jiraba cid ku haysatana maba jiraba xataa zubayr iyo talxa iyo caaisha baycada way galeen markan dambe ee dagaalka jabal iyo u dhacayo oy maka aadeen oo sulxi iyo heshiis ay wadaan way galeen beecada way galeen cali waxbay ka galeen muxuu ahaaye xil u dhiibidiisa keliyeeta baycada waxaa ka cudur daartay nimankii la dhihi jiray reer shaam oo markaa mucaawiyatu abi sufyaan uu hogaaminaya oo cusmaan intuu noolaa ayuu mucaawiye u dhiibay gobolka shaam oo uu ka ahaa guberatoore ka ahaa waaligu ka ahaa asagoo saasuu marka cusmaan dhintay oo la dilay cusmaan markii la dilay ayaa markaa dhiiggiisi laysku qabsaday niman huwaar ah oo uu la soo kiciyey oo wax lagu soo akhriyey oo masar laga soo abaabulay ayaa dilay cusmaan oo ku dilay xafiiskiisa gurigiisa ku dilay saas man nabigaana hore isku sheegay salawatu rabbi wasalaamu calayh calaa balwa tusiibuhu janno ugu bishaaraya buuhi cumaan ayadoo ay jirto musiibo iyo wax fitno asiibi doonto balaayo asiibi doonto walayaasitan waxaa kaloo nabigu ku yidhi sal lay wasalam ilaahay khamiis buu kuu gelin doonaa inaad siibtaana lagaa codsan doonaa cusmaan oo ha siibin khamiiska marka waa khalaafada xilka wada nimankan markay kacdoonka wada yimaadeen xilka dhig bay ku yidhahdeen warnimaya maxaad ugu haysataa kanaan kugu haysanaa sidanaad wax u maamushay xoolaad sidan u maamushay ilmaadeeradaada xilka u dhiibtay kanaad tahay o oh! maalinkii beder baad ka maqnayd waxaanaad samaysay bacturadaanbaad waxbay daldaleen warnimay maxaad iga rabtaa xilka dhiib ma dhiibayo way dileen way dileen markay dileen kadib ayaa waxaa dhalasho ahaan u xigay mucaawiyata abi sufyaan oo reer bani umaye isku ahayn soo mucaawiya marka wuxuu soo istaagay dhiiggii nimankii dilay cali nimankii dilay baan dhihi lahaa cumaan caliyow nimankaasi ciidankaagay ku jiraan waana niman la qaban karo waa dad la yaqaano dadka iyaga a ah soo gacan ha la qisaaso dhiiggii cusmaan aan hello markaan hello kadibna beecada waa kula gelaynaa midda marka muhimka inaan tahna u baahan waxa waaye reer shaam iyo mucaawiye xilka kuma haystaan cali bn abi aalib risaalada muhimka inayna gaadho u baahan taas waay cali bn abi aalib xilka laguma haysanin reer shaamna kuma haysanin khilaafadiisana mayna inkirsanayn laakiin qodobku wuxuu ka taagnaa intaanaan kula mubaayacoonin dhiiggii cusmaan meel saar oo raggii dilay soo qaqabo oo ha la qisaaso iyo cali oo ku doodayo war ma ahee dawladdii tabar ma hayso nimanka waa niman xoog badan waa niman ilaa masr laga soo abaabulay waa niman magaalada madiine markay soo galeenba xataa in yacni loo babac ayna fududayn nimankii nooca ahaa ilaa dawladdu isku hagaagto oo intaad beecada gashaan dadku israacaan xoog aan ku soo qabanna aan helno markaasaan soo qaban karnaaye bal horta beecadii gala oo ummaddu ha israacdo oo dawladdii ha israacdo oo markaa kadib baadi goobnoon soo qaqabanno dhiigga yaa lahaa oo dhiiggan mubaashir ahaa yaa kaalmeeye ahaa waa masale lafteeda xaqiijin u baahan soo ma dawladdii oon weliba taabagelinba ma suroobi karto cali marka wuxuu lahaa beecada soo gala dowladdu ha israacdo markaa kadib dhiiggii aan dabagalno iyo dadkii waxgalay xad iyo ag xugum waxlen aan marino arrinta maandhaafka keentay horta taasay ahayd oo calina uu sidan u arkahayey reer shaamna ay iyo mucaawiyana ay sidan u arkayeen meeshaasay marka arrintu ka bilaabatay ismaandhaafka iyo dagaalada taasaa keentay marka soo ma laakiin xil laysku haysto iyo khilaafo lagu muransan yahay iyo kursi lagu dagaalsan yahay ma jirin laakiin qolyahan saxaabada yani waxa weeye ku xadgudba mustashriqiinta iyo qoladan tashwiihiya taariikhda muslimiinta baa waxay ka dhigaan mucaawiye iyo cali bin abi aalib iyo dagaalkii saxaabada dhex maray inuu ku saabsanaa kuraas lagu hardamayo suuradaana ma ahayn masaladu ijtihaad bay ahayd sidanayna u taallay bayna saxaabati ridwan llahi calayhim hadda aan silmaanay cali bin abi aalib marka khilaafadiisa lagama muransanayn doodina kama jirin uma caliyun lifadlihi wa ijmaaci ahli casrihi dadkii waktigiisa joogay isku waafaqidooda calayhi korkiisa a isku waafaqeen bima fii dalika ree shaam dhammaan waa la isku waafaqay macnaha sidaasay marka khilaafada iyo xilkuna ay saxaabadu u kala dambeeyeen khulafaa uraashidiinna ay u kala mudnaayeen qodobkaa dambeen hadda aan marayno marka waa qodobkaan hore u tilmaamayo khilaafada inay sidaa u kala lahaayeen sidaana u kala xaq lahaayeen waa ijmaac salafan wa khalafan khilaaf kuma jiro bayna ahli sunna yaa khilaafay qodobkaas shiica khilaafta oo shiicadu iyagu way kala sokeeyaan qullaadoodu waxayba qabaanba xilkaba markii ugu horraysa nebigu uu dhintayba cali baa wasii ahaa dardaaran baa jira nebigu uu ka tegey oo uu leeyahay cali xilka ha loo dhiibo saxaabadii waxay isku waafaqeen in cali la dulmiyo abuubakarna loo exdo meeshaasaa cali lagu dulmiyey aalu beytkiina lagu dulmiyey abubakar iyo cumar iyo cusmaanna xil ayna lahayn loogu dhiibay barnaamij la boobay oo la biliqaystay buu ah shiica halkaasay martay markaasaa waxay abuureen axaadiis been abuur ah oo kadaabiin iyo wadaaciin intay dejiyeen ay suuradaa wax u dhigeen waana meesha ay ka dhalatay inay lacnadaan abubakar iyo cumar iyo cuثmaan iyo weliba xaasaskii nebiga sal lay slam saas maana way ku wardiyaan allahuma alcan sanamay qurayshin wa taaquutayhima wa jibtayhima wabnatayhima way ku wardinayaan ah, ilaahw lacnad labadii sanam ee quraysh iyay ku wadaan abubakar iyo cumar ah labadoodii daaquut iyo weliba labadoodii gabdhood war gabdhoodna maxay galeen labada gabdhood waa caaisha iyo xabso waay labadii xaasee nebiga salawatu rabbi wasalam aleh waa ku wardinaya masaladu meeshay ka aloosantayna waxa weeye nin yahuudi oo cabdullaahi ibnu saba la yidhaahdo oo yahuudi ahaa oo islaamka usoo galay inuu fasaadiyo muujistay muusan soo gelin ayaa fikraddan abuuray cali baa la boobay aalu beytkii baa la boobay aalu beytka ha loo nusreeyo aan xaqoodii soo dhicinno oo yaa boobay saxaabadii baa boodoobtay oo saxaabadu haddayba xaqii boobeen maxay yihiin xukunkoodu waa gaalo ayib maxaynu samaynaa xaqa aynu soo dhicinno abaabulbu wuxuu ka galay masar dhulkaasu wax ka soo dad qawqaa'iyiinoo waxba la soconin ayuu soo abaabulay abaabulkaasi waa midka keenay marka dilka cusmaan keenay waa fikirkan marka aalubayt iyo shiico aalubayt baa xaq ka maqan yahay iyo aalubayt baa la dulmiyey iyo xaqa cali baa lahaa fikirka shiicada bilowgiisa waay yaa bilaabay nin yahuudiyaa bilaabay cabdullahi ibnu saba la yidhaha asalkiisu yahuudi yahay munaafiqna ahaa islaamnimada isku soo qariyey kadibna qaabkan inuu islaamka u dumiyo soo bilaabay wuxuu ku guulaystay marka inuu ku qanciyo dad fara badan fikirkii nooca ah. halkaasaa marka waxaa ka bilowday fikirka shiicada qaar ka mida waaba ka gudbeenoo waxay yidhahdeen cali bn abi aalib idinku waxaad ka hadlaysaan inuu nebiga dardaaran u dardaarmo wasiyigii nebiga inuu ahaaye ma ahee xilka nebinimadaba cali baa lahaa bay dheheen idinku maxaad ka hadlaysaan xilka nebinimadaba malakul jibriil baa lasloo soo dhiibay hawsha meeshii la rabay inuu cali bn abi aalib xilka u dhiibo nebinimada ah intuu garab maray buu maxamed u dhiibay bay dheheen meeshaasi mashiica ka bustay oo qullaadooda xag jirka ah waxayba qabaanba xilka nebinimada cali baa lahaa qolo waktigiisii soo baxay baa jiro iyaguna qabayba war idinku nebi nebi iyo waxaad ka hadlaysaan wasii baad ka hadlaysaane waaba ilaah bay dheheen ah. cali oo nool bay soo baxeen ilaahaad jiraba waa cali bay dheheen cali baa loo soo sheegay wuu soo qaqabtay marka intuu soo qaqabtay oo dab shiray buu ku guray markuu dabkii ku buray ayaa waxayba leeyihiinba oo la gubay qaarkii kale waxay leeyihiin haddaa waan xaqiiqsanayba inuu ilaah yahay oo se ku xaqiiqsateen waxay leeyihiin dabka ilaahay unbaa wax ku cadaaba marba hadduu dab nagu cadaabay inuu ilaah yahay haddaa waan xaqiiqsanay bay leeyihin waa midda marka cabdullahi bn cabaas radi allahu canhu kama fi saxiixi albukhaari markay qisadu soo gaadhay uu leeyahay aniga haddaan ahay ma gubeene waan layn lahaa maxaa yeele nabigaa wuxu uhi sal lla slam man baddala diinahu faqtuluuhu waxaa kaloo uu nabigu yidhi dabka allah iskale cidaan alla ahaynna dabka wax kuma cadaabto saas daraaddeed ma gubeene laakiin waan layn lahaa marka yani waxa weeye ghuluwiga shiicadu meeshuu ka soo bilowday halkaasuu ah waana mas'alada ay u cuskadeen inay saxaabada gaalaysiiyaan ilaa tiro yar mooye wax yar mooye halkaasay marka soo bilowdeen ayagii baa marka sii qaybsamay insha allahu tacaala waan tacliiqin doonaa waqtigeeda marki la gaadho shiicada iyo afkaarteeda ugu muhiimsan inaan wax ka tilmaano maxaa yeele eh, waagii hore soomaalidu way ka ladnayd laakiin hadda way soo gashay way soo gashay oo rag baa intay eeraan aadeen ooy xoolo la soo siiyey oo ilaan soomaalida hunguriga meel meelba meel meelba meelo baad gelinahay dagaalkan guriga le iyo muxuu ahaaye baa meelo badan la gelaya rag baa marka intay tageen eeraan tageen oo wax la soo baray oo jaamacado laga soo bixiyey oo afkaarta la soo cabsiiyey baa la soo diray marka eh, soomaalida hadda ku dhex jiraan masaajidkii ugu horreyay hadda waxa la ii sheegay gaarisay ka dhasheen masaajid shiica oo soomaali wadato adi weli ma basho waa liawali mara fi taarikh baan umalaynaya weliba ragga wataay waxaa la igu sheegayaa inayba qaarkood yihiin rag ka soo baxay jaamaca alislaamiya oo madiina labadu sidhe marka waa madhab halis ah oo caalamulmuslimiinta maanta khatar ugu jiro oo sunnadii hadidaya oo dawlad leh oo dawladii wadato oo safaarada u shaqaynahayaan oo sunnadii iyo dhulkeedii iyo dalkeedii wada qasday waagii hore eeraan baswaha soo maya hadda ciraaq buu ku darsaday oo lubnaan buu ku darsaday oo suuriyay haystaan suuriya qoladan haystaee muxuu ahaayey calawiyiinta ah. nusayriya la yidhahda waa waa min ghullaati shiica wa oo waxay ku darsadeen muxuu ahaaye baxreen hadda waa kanaad maqlaysaan maalmahan dambe ee buuqa ka taagan yahay sooma socotaan ayagana suniyiinta baxreen kaga badan sacuudigana aad aragteen gobolkan la yidhaahdo muxuu almantiqa sharqiya waa shiico waa ummad dhan oo degan waay kuwayt iska dhaaf baarlamaankaiyo maalmaha waxa ka socda waad aragtay marka maddigan shiiciga ah akhtar madhab oo maanta hadidayo khatar ku haya sunnada waay walilasaf dhibkana haystaayo waxa weeyaan sunnada dawladahoodii dacwadii iyo diintii inay wax u qabtaan diyaar uma aha shiicadii laakiin dawladdii baa u taagan safaaradaha ku yaalla waddamada waa ducaad safiirku waa daaci safiirku waa daaci waxaan garanayaa masaajidkan ku yaalla eh, section seven masaajidkan section seven sooma garanaysaa section seven utaqaanaa baan umalaynaya faya bd faya bd taqaanaa faya aniga nairobi waxaan soo gaadhay isagoo qolyahan suufiyadii ay ku xadreeyaan waxaa imaan jiray safiirka eraan u fadhiya nairobi xadaraduu soo dhagaysan jiray ila ma garan isagu ma xadrayn karo mana garanahayo laakiin intuu gadaashooda soo fadhiisto buu xadrada dhagaysan jiray mubaarakayn jiray way ku xidhnaayeen masaajidkan eidka xilli waxaa jiray ay suufiyadu gacanta ku hayeen masjidul azhar laga yaabo dadka qaarkood inay soo gaadheen soo ma waxaan aniga joogay markuu dhintay ninkii la dhihi jiray khumeyni calayhi min allahi maa yastaxiq masaajidka eydka suufiyadii gacanta ku haysay salaatu janaasati alqaa'ib bay u tukadeen ruuxa maqan salaada lagu tukada muslimkaa imaamulmuslimiin baa dhintay bay ku leeyihin marka waxaasoo dhan waxa wadaayo waa safaarad ma aha hay-ad la soo diray ma aha ducaad la soo diray waxa wada waa safaarad saas daraaddeed baa waxay la wareegi rabaan in badanoo caalamkii ka mid a soomaali baana ugu badan waxa hadda ay xoogga saarhayaanoo ayna wax badan hadda kahor ku lahayn fikirkooda marka inaan wax badan ka ogaano oo wax badan waxaa ina qalbi weliba waa waa dad jimatuurasho badan oo sheegasho badan oo waxay muujisanayaan iyo waxa u hooseeya farqi badan u dhexeeya oo muslimiinta maanta inay matalaan sheegto oo gaalada markay la hadlayaan si cadcad u hadlo oo dadku marka soomaalidu waaba iska jibboonaysaaba waxayba kuleeyahy ninka soomaaliga oo ma islaam ahayn eraan ahayn baa jira ah. ma madaxdan carabta ee maryaha waaweyn ee gaaladu haysato nimanka waa niman maal waa niman hadlahaya buu kule iska cellah fidnadu waxay sii adkaatay markay xisbullaahi intay israa'iil la dagaalameen maalintii dhowe soo garamaysaan dagaalkii wakti dhow dhici jiray oo israa'iil la jabiyey baa waxaa soo baxday xisbullah huwa xisbullahi xaqan ah xizbullahi xizbi kale ma jiro waa xizbullah muslimiintii suniyiintii caalamulislaamiga o dhan baa judbaysan marka maxay u judbaysan yihiin xizbullah waa shiico marka nala qabsay waxoogaa yar baa naga <laughs> wax yar baa naga dhaqdhaqaaqayse laakiin bal in la fahmo shiica maxay tahay waa mas'ale muhim ah khaasatan dunuubta hadda aan joogno hada billahi tawfiq wasal allahu wasalam ala nabiyina maxamed ala ali sal